dee inuu arkay usuusha qadiimada barhkoodu ku arkay iyadoo ra'di calaamada fadxadu ay ku qoran tahay manay ahayn dee markaa in calaam fadxad may ahayn waa calaamadan ihmaalka cadaynayeen isagiina tiibaa qalad uga yimo uu qaatay un inay fadxadii tahay dee duwa ridwaan aqriyaalkay ridwaanka ahayd haddaba taasna waa calaamo kale la yimanayeen haddamaha waxaan dee in kelimadii lagu jamcinayo waa calaamaad kala duwan dee inay dadka aad bay u badnaayeene markaa wax dabdinayna way badnaayna ay isticmaaleen ba aw amase hamsatun tuktabu waa la qoraya hamsatun hamso markii hore hamse waa soo sheegay hamse labaadna waa ku celiye taasi waa hamse xagga hoose lagu qorayey tadna waa iyadoo xarafkii mumalkaa ah, hamse korkiisa lagu qorayo calaamatun ay kullu dalika kaa dhammaantii waa intan lixda uu inoo sheegayba mid kastaaba calaamatun calaamo weeye mashhuuro ah oo xuruufta muhmalada ah u sugnaaday culimadna ay isticmaaleen taas marka waana caddayn ay caddaynayaan muxarafkani inuu muhmal yahay ujeeddadoodna ay tahay labsi inaanu iman ishtibaah inaanu iman xarafkan aan muhmalkaa mucjam loo bedelin taas way wayambaqii waxa aboon dabdulxuruufi xuruuftii la dabdiyo almuhmala binaqdihaa dhibcaynteeda aw katfi xarfin aw bikatfi xarfin asfalow xarafkii markaas dee hoostiis muhmalkaa hoostiisa laguma qoro aw hamsatin aw bikatfi hamsatin waa asfalahu wey ow amase fawqaha qulaama tujcalu waa la yeelayaa qulaamatun-baa fawqaha korkeeda waa fawqa alxuruuf ilmuhmala la yeelayaa aw fatxatun fatxa la yeelayaa aw hamsatun amase hamsaha korkeedii la yeelaya calaamatu mid kastaaba calaamo weeye mashhuura haddaba bal markaa haddii la yidhaha dhibca ha lagu qoro dee shiintii dhibca ayay lahayd saddexa markaa siintiina waxa weeye saddexdii dhibcood in lagu qoro weeyaan waa inay xarafkii lamidkaa dhibci uu lahaa oo xagga hoose laga qorayo qaalibanna dee shiinta markaynu qoraynay imakaba dhibcaha saddexda saf looma qoro ee laba dhibcood iyo dhibic sare labadna waa la markaa la midna dushooda ayaa la dhigaa markaasii buu ka hadlaya haddaba dhibcaha shiintana see loo qoraya masaasun baa loo qoraya mase si ka duwan baa loo qoraya waanay dee dhibca in xagga hoose looga yeelana wax markaa ay isticmaali jireen xaafid ibnu xajar baa kitaabkiisa taqriib tahdiib waa cabdi bni xumayd alkashi imaamka markuu qoriyay sheekada muslim iyo kamida ah shairka ayaa waxa weeyaan kisina way ku dabdiyaan meeshu waa qaryay ahayd malaa ku taalay khuraasaane ee kashina way ku dabdiyaan shin iyo sin markaasu isagoon dee meelmuu kala qorin waanu dabdinaye intuu alkashiyi qoray ayuu haddana siin saddex dhibcoodna xaggii hoose ti sare way taalla ayuu ku hoos qoray ujeeddadu waa in la ogaado saddexan dhibcoodoo xagga hoose u yeelay xarafkan isagoo in la aqriyo oo ku yimaado mar keliya u wada qoray un halkii kashi ahayd shiinta caadigii buu qoray markaasuu shiintii oo saddexdii dhibcood dusha kul hoosna saddex dhibcood kaga qoray ujeedaduna waxa weeyaan dee saddexa saraa la masaxaya markaa saddexdan sa markay kuusoo baxaan waxay noqonaysaa alkasiye walow dee kasradii u raaciyo markaa shiinta la aqriya kasraday kaasna way kasriyaan bal markaa taas weye haddaba taasdee baa loo qoraya baydka intaasu ka hadlaya wuxuu ihi wanaqdu dhibcihii taxta siini siinta hoosteed ahaaday qiila waxaa la yidhi safan yajcalu waa yeelayaa shaksigu safan saf buu ka yeelaya saddexa u sinaya si ay kuwa kale uga socmaan saddexdoodii u isbaaldhigayaa taas baa la yidhi wa qiila waxaa la yidhi kashiina xaal ay la mid tahay waa ka naqdishiina xaal ay la mid tahay tulfa waxaa la helayaa asaafiya iyadoo dhadhaaro ah oo si dhadhaarada ujeedadu laba iyo dee mid ah taas oo sidee shiinta markay ku taallo loo qori jiray ayinbaa siintiina loo qoraya marka wuxuu doortaa sakaawi oo kalena in laakiin la qalbiyo oo dee caadigaa labada eh, isbaalla yaallaana way hooseeyaan xabaduna way sarraysaaye marka siin ay tahay calaamadeed ay noqoto in la hoosarraysiiyo labadii markaa isbaal yaalay tii goonida ahaydna xagga hoose la mariyo oo qalbiga saasun lagu sameeya ayuu markaa sakaawiyo uu doortaa eh, laakiin waxaa la yidhi waa la isbaaldhigayaa sidii caadiga ahayd baa loo qorayaa dhadhaaradii oo kale ana waa la yidhi asafiya dee waa jamcu safiyata dhadhaarka waqawaniqdu taxta siini qiila waxaa la yidhi safan yajcalu wuxuu yeelayaa shaksiga kaatibkaa safan buu ka yeelayaa waqiila waxaa la yidhi kashiina xaalay la mid tahay tulfa waa la helayaa asaafiya dhadhaara iyadoo mafcuulkii dee tulfaa soo taqadumin wey walkaafu kaaftii lam tubsad in lam tubsad haddaan la kala bixin fakaafun kaaf baa kutiba la qoray fii badnihaa caloosheeda ama dhexdeeda lagu qorayaa walaamu laamtiina saaxiiba wuxuu la saaxiibayaa laaman laam buu la saaxiibayaa tanna waa kitaabo kaloo iyadna ictidahoodii badnaa un tilmaamaysa kaaftu dee waa tan aynu aragnoo laba siyood baa loo qoraa idoo si dee markii xataa looxaye lagu qorayey oo waa si aan iyada u mooye xaraf kaleo u eegi aanu jirinba oo xaraf ay ku darsamaysaana aanu jirin waa tan in lam tubsada uu ka cabirayo basdiga uu ka cabirayo taa iyada wax kaloo la raacinaya ma jirto suuradeedan baa amumayidee soocan oo ka soocan xuruufta kale xaraf ay u eegtayna ma jirto taas waa kitaabadii dee looxaye markii la qori jira ama kitaabadan dee sidan loo qoro <coughs> midna waa markan dee sida laamka loo qorayo si laam ay u qoran tahay marka caynkaasa laambay u ekaan kartaa haddaba markaa ilaamka u ekaanayso ee dee ilaam shabihi karto kaaf yar baa dee waasaan la isticmaalay walo hamse loo qaatay laakiin waa kaaf yare kaaf yar baa dhexdeeda lagu qoraya oo dee inta si ilaamka loo qoro ayaa kaaf yarna halkii dhexda lagu qoraya waatan dee laba isticmaale de aynu aragnay markaa ama aan iskaba isticmaalo markaa wax ku qorayno laakiin hamse lagama dhigayo si hamsada looma samaynaya halkii kaafkaa loo qoraya xarafka yar taasi iyadu waa mid laamtana dee kaafkan bay isu ekaanayeenba suuray isu lahaayeen isku suuray ku qormayeen haddaba dee iyagoo ihtimaamkoodii badnaa xagga dabdiga ay tahay ayay laamka markay qoraan ayay laam ku dhex qorayeen laamka kay ku dhex qorayeenna maaha suuradan xarafkan ee waa saddexdan xarafa laam oo laam laam alifkan iyo miimkan ama laamka iyo alifka iyo miimka oo wada socdo yar ayay laamka dhexdiisa ku qorayeen weya waa xarafka oo imaka kelimada wada jirta laam xuruuftoodii oo dhan weeye ee maaha suuradan dee laamka loo qoro maaho laba laamuunoo isbaldi isdhex dhigayeen ma aha ee laamkii intay qoraan caadigaa suurad ahaydee xuro xarafka ahaa ayay kelimadan laam ah oo laam iyo alif iyo miim ah ayay ku dhex qorayeen taas bu imika sheegayaan oo halkaa fukaaftii lam tubsad in lam tubsad haddaan la kala bixin fakaafun kaaf baa kutiba la qoray fii badniha dhexdeeda lagu qoray waa kaaf yar walaamu laamtiina saaxiiba wuxuu la saaxiibay laama laam kalau la saaxiiba wey والرمز بين وسواه أفضل وبين كل أثرين يفصل بدارة وعند عرض تعجم والرمز أي وبين عضيه الرمز وحي الرمز هذا استعمال سي عضيه وسواه رمز وحي عن أهين أو رمز قال إسكابت تقول اللي إسكدا أيانا أفضل مد مدنوي وطني وحويا بيود شخص كتاب كيسي وقرنيي ودونو أما dee waktiga isagoo waktiga ku cidhiidhiyahay ama wax badan qoranayo waxyaalaha asbaha ku kelifa ama wax kale inuu rumuus isticmaalo way isaga badnaan tahay debsigu waxa weeye waabasa dee imanka kutubta qaar aan ku aragna sida jaamicu sadiirka oo kale kutubta taraajibka inta badan siday isticmaalaan oo kale waana kelimadii dhammayne xaraf kelimadii markaa tilmaamaya ay qoraanba oo matalan bukhaari oo kale iyagoo ujeeda kha ay qoranayaan muslim oo kale miim ay qorteen abi daauud oo kale daal ay qortaan istilaax ramsiga kaasba weeyaan haddaba bal markaa haddii aad ramsi samaysanayso haddee ujeedadu kitaabkan waxa nin kale kitaabkaaga gacantiisa geli karaa haddii aad calaamadan ama ishaaradan aada dhigtay oo cidan ujeeda aanad cadayna shaksigii waxaa dhici karta kale inaanu garan karin haddaba ama noqoto ama dhammaadkiisa ha noqotee meelun ku caddee waxaad uga jeedo markaad calaamada caynkaasa qorto waxaana habboonba in la iska daayaano way habboon tahayba markaa laakiin haddaad samaysanayso ood ramsi la imanayso ramsigii caddee weeyo ciddeed ula jeeday markaas cadee oo fardheebo dee haddaan ha aan kitaabkayga qoro waxaan ula jeedaaba bukhaari oo kale haddaan ma qoro min muslim baabaan ula jeeda hadday dee taatay dee isluubkoodii aad isaga badnaan jiray taas buu imika leeyahy ramza ay wabayin cadee arramza ramziga cadee wasiwahu wasiwa ramzi oo ramzigii in lagaba tago laiska daayo ayaa afdalu fiican wa kulli asarayni wey wa waa la kala bixinayaayo bayna kulli asarayni laba asar ama laba xadiis oo kastaba waxaa lagu kala bixinayaa dhexdooda bidaaratin goobaab weeye wa cinda cardin muqaabalada agteedana tucjamu dhibix baa loo yeelayaa daaira daaradii oo tadna waxa weeyaan waa si aanay dee axaadiisi khaasatan sida kutubta oo kale aan dee rasuulka digrigiisuba salawaat ullaahi wasalaamu caleyh aanu kuma sugnaya xadiiska keliya soo dhigta ama xuruftaa ku socda kolkol ciddii warisaya waxyaalahaasna aan dhigane axaadiisun israaxraacaya marka taasoo kale dee ishtibaah baad ka imanaya haddaba marka xadiis dhammaadaba xadiidkii kale waxaad u dhexaysiisaa goobaabsan dee aayaadka qur-aanka u dhexeeya goobaabtaasoo kale ayaad ku dhex qoranyihin daa'iradu waa macnaa daa'ire e taas dhexaysi markaa dabeeto adhow markaad kitaabkii sidaa ku qorato ee muqaabalada haddii a laydha cashirka ka dambeeya aan ku arki doonona aad la imanaysa dib ugu saxaysa kitaabkii sheekhaagana intii kolba aada muqaabalaysay marka hore daa'iradu way iska bannaantee dhibic dhexdeeda ku sug si ay taasi u noqoto hadday ku cadaynsalka cardigii kusoo gaadhay ama muqaabaladii ama dee sadarbastaa u dhex mariyo adigu cinda cardin oo muqaabalada agteeda dhibac u yeel ama khadba iyo wax lamido ku noqdo uun daliil aad ku garato intii cardigaagi soo gaadhay ama muqaabaladaagi soo gaadhay intaas wey wa bayna kulli atarayni ay wa yufsalu waxaa lagu kala bixinaya bayna kulli atharayni laba xadiid oo kastaba dhexdooda bidaaratin goobaab baa lagu kala saaraya wa cinda cardin caqdiga agtiisana waa muqaabalada agteedana tucjamu waa la dhibcaynaya dhibic baa loo yeerayaa meeshii wey wakarihuu fasla mudaafin yuuhimu wakarihuu waxay kareen culimadu fasla mudaafin mudaaf soocitaankii canilmudaaf ilayh wey mudaafu ilayhgii laga sooco kaasoo yuuhimu macnaa waham iyo waxaan maqsuudkii ahayn in laga fahmo ku ridaya qalbigiiba weeye tana waxa weya waa markii aad wax qoraysay dee mudaaf iyo mudaaf ilayga waa laba kelimo israacsan bal waa kuwan dee wada socdee macno keliya wada yeelanaya ee ciraabina ay kaba dhaxaynayso ayaga isku camal falayaan markaa dee inaad kala soocdood kala goyso ood midna sadarka dhahamka ku dhammaaday ku qorto midna sadarkii dambe aad ka bilowdaa taasi marka khaasatan waham uu ka dhalanayo wixii maqsuudka ahaa ee markaa looga jeeday ama macno aan laa'iq ahayn laga fahmayo haddii dee la kala saaro markaas ma haboono ee meel ku wada qorbo weeye oo maalan kaba soo qaado haddii meeshii ay kuba sugan tahay dee imaka magacyadii oo kale imaka dee cabdillah iyo cabdiraxmaan iyo waxyaalahaas oo kale inaad dee cabdi aad halkaa hore ku qorto allah ama arraxmaanna aad halkan dambe ku qortaa ma haboono khaasatan markay ihaab ka imanayo maalan waxaaba ku sugnaa cabdillah ibnu cabdiraxmaan baaba meesha ahayd cabdigiibaad halkaa hore ku qortay sadarka dhammaadkiisii allah ayaana sadarkii ku bilowday waxaana ka dambeeya ibnu cabdiraxmaan bal marka aan toore la eegin markaa waxaa meeshii noqonaysa macno loo jeedin maaha macno aan laa yaqaanba meeshii kasoo baxo allah ibnu fulan ay meesha soo baxdo haddaba marka caynkaasi waha meesha uu imanayo iyada hadday arrintu iska caddahay sida subxaan allahi alcaiim oo kale subxaan ad xagga hore ku qorto allahi alcadiimna ihaam sidaasoo ka imanaya ma jirto walay fiicanti kollay in la israaciyo mudaaf iyo markaa weliba ihaam ka imanayo marka caynkaasa yaan la kala saarinba waxaa lamida yidhahan iyadoo dee rasuulilaahi sala allahu alayhi wasalam rasuul inta xagga hore lagu qoro allah sala allahu alayhi wasalamna sadarkii dambe ay ku bilaabmayso oo kale oo looba qaadnaydee sala allahu alayhi wasalam halkan inay uma taalo lafduljalaalahan kama horreeya waxyaalaha caynkaase wa wixii wa macnaa laa yaqaanin meesha uu kasoo bixi karo ama moodsasho la moodo taas iyada ha layska ilaaliyo weliba waxaa aada u si adag ba haddii dee safxada hore aakharkeedii uu mid mudaaf safxadii labaadna mudaaf ilayhiga uu ka bilaabmayo macnaha aan markaa laa'iq uu meesha kasoo bixi karo ee dadku badankooda waxaa dhici karta safxadii horeba inaanay egeyn arkayn aanay dib ugu laabin wixii ku qornayd safxadanna eegayaanba oo markaa macnahaasna qalbiga uu ku dhici karo haddaba waxyaalaha aynkaasaa la ilaaliya ayuu leeyahay wakarihuu waxay naceen fasla mudaafin waa mudaaf la sooco can ilmudaaf ilayhi kaasoo yuuhibu ku ridaya qalbigii waan wabtasana allahi watasliima wabtasana allahi watasliima maca asalaati waridaa tacdiima waktub qor shaksiga xadiidka qorayow fanaadee cilmika saana waa taase la mide sanaa allahi ilaahay ammaantiisa qor iyo tasliima salaamtii qor maca asalaati salliga rasuulka maciisa ahaatay waridaa taradigii saxaabo naqor tacadiiman weyneyn daraaddeed intaba aada u qorayso oo markaad axaadiistii ama cilmi kaleba qorayso ilaahay subxaanahu wa tacaala magiciisu marka uu soo maraba ismigii ilaahoo mujaradown ha qorine ammaantii ilaahay raacaysa subxaanahu wa tacaala iyo caza wajalla iyo alfaadaha kale la midkeea tacdiim uu tilmaamaya taas raaciya ismigoo mujaradaha qori weeye rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ismigiisu markuu yimaadana ee ha magacaabin uun ee waxaad raacisaa salaadii iyo salligii oo wada jira oo israaci weliba oo iyo salaadii waataa dee ilaahay subxaanah wa tacaala amray man aha waxyaalahani wax riwaayo ku xidhan ma aha waayo waa waxaad xaggaaga kalaba imanayso xataa haddaanay riwaayadii ku sugnayn waxaana ka mid tahay dee cibaadaad kuwa ugu mudan baabay taasi ka mid tahay ee qor markaa labadaasna qor waridoona wuxuu wadaa waa taradigii iyo taraxumkii calaa asaxaabati waalculamaa'i wa alakhyaar oo markaa axad saxaabo ka mida dikrigii yimaadana magaciisuna ha sheegin oo saa ku dhaafine radia allaahu canhu ama radia allahu canhumaa dheh culimmadii iyo deesa taabiciintiiyo wixii ka dambeeyeyna raximahu llahu dheh haddii radia allahu canhu la idhaahna dhib ma laha weeye oo lafdiganta radigu khaaskuma ahaa saxaabada khaaskuma ahaa haddii waa dee iska yar iskilaax iska shahroobay uun laakiinse haddii uu markaa shaksigu dee axad saxaabadii ka mida ah oonu markaas waay dee inuu waa odhanayaan qayrkoodna wax maanica ama ba'siya ama kiraaha ama khilaaful awlo oo ku sugan in la yidhaaho radia allahu canhu axad aan saxaabo ahayn ma jirto ee iyagana haddaba ama tara diba ula kaalay ama taraxumba ula kaalay oo raximahullahu dhaho macnaa waxyaalahaase ka tegiine raace markaa horeed qorayso tacdiimana waa dee markaa liajli tacdiim weeye ama mucadiman xaala tahay middeesaa ku weynaynayo taa ula imanaya taas buu idhi waktub qor sana allahi ilaahay ammaantiisa qoro waa markaad magaciisa qorayso si caza wajalla iyo jalla wacalaa iyo wax lamid ama subxaanahu watacaala watasliimay waktub waxaa kalood qortaa atasliima tasliim maca salaati salaad micay dhaaday oo waa salligii iyo dee salaamtan bay ilaahay subxaana wa tacaala mar ina wada amray ee uhi salluu calayhi wasallimuu tasliima labadaas qor marka rasuulka ilaahay dikrigiisu yimaado taasna qor weyn waxaabay markaa uu leeyahay noqnoqodkan badan ay soo noqnoqonayaan shaqsigu iyaanu waxba taa ka daalin min akbar alfawaa'id alatii yatacajalu taalibu alxadiid waa marka o aanu dee riwaaye waxyaalaha u jeedin caadadaani uu noqone mar kasta uu niyeysan yahay rasuulka ilaahay inuu ku saliyo dee markaa ay qaradkiisu yahay waxay ka mid tahay fawaa'idda waaweyn ee shaksiga xadiidka dalbayay uu dedejisanayo bacdaa uu horeba u helayo waman akfalahu xurima xaqun cadiiman inka ka qaafil noqdana nasiib weyn ayaa laga hojinayaa oo xadiid baa ahaa aimadu ay saxiix yeeleen bacdoodina awla annaasi bi yowma alqiyaamati aktarhum calaya salaata dadka iigu dhow maalinta qiyaamo waa ka iigu salli badan dee asxaabalxadiidna marka la eego duruustoodii mudaakaraadkoodii taariiftoodii iyo umuurahoodii guud ahaanba dikrigii rasuulkunbaa kusoo noqnoqonayo dawaaifta culimada cid ka salli badan asxaab alxadiid ma jirtaba wey <clears throat> marka waxaana adigu taas xagga hoose dee taraaciye adigu walow dee xadiid uu sheegay aimada qaarkood ay mawduuc ku sheegeen laakiin siyuudilaya duruq kaleo daciif kale weeye uu leeyahy adigu wadci looma xukumi karo man sallaa calaya fi kitaabin lam tazal malaa'ikatu tastakfiru lahu maadaama ism fi dalika alkitaab ayaa wuxuu sii raaciyey sheekhan shaarixi wajaءa biisnaadin صaxiixin can anasin rafaca ida kana ywم الqiyaamati jaءa asxaabu اlxadiiثi wabaydihim اlmaxaabir fayursil اllahu tacaalى ilayhim jibriila fayasأlhm man antum wahuwa aclam fayaquluuna asxaabu اlxadiiث fayaqulu اdkuluu اljanaةa طaalama kuntum tusaluuna calى nabiyi fi daari dunya dayrami baa wariye bu cibaaradan horta uu ka cabiray biisnaadin صaxiixin waxa weeyaan kollay dee umu tirin ma halkan tadriib iyo waxba suyuudi baa wuxuu ka soo naqliyaa taa sheekii ama imaamkii bulqeyni kitaabkiisa musطalaxee maxaasin ulisطilaax la yidhaaho ee isna madbuuca ayaa isaguna wuxuu ka soo naqlinayey markaa sheekh tujibi la yidhaah kitaab uu leeyaho salliga rasuulka uu ka hadlo fii fadlu salaat la yidhaaho ayaa waxay ah cibaaradeed biisnaadin saxiixin taas horta waa cibaaradii laakiin wax kalea ka dambeeyo dee intii hore intu ku kaaftoomay may u habboonayn inuu intan u ku daayo inu kalaamkii ka dambeeye soo naqlin markuu sheego ciddii wariisayna taa dhammeeyo ayaa wuxuu suyuudi halka maa-uwita ku yidhi un tadriib ku soo naqliyaa khadiib ka soo naqliyaa inuu mawduuc yahay oo markaa aanu asalba lahayn dee markaa umay habboonayn maanta inuu cibaaradii ka kala yimaado oo waxa weeyaan hadalkaa hore waa hadalkaa saaxiib maxasin alistilaax oo tujiibi ka soo naqliyey fadlu salaad isna uu leeyahy oo laga yaabo dee inuu tujiibi lahaa marka biisnaadi saxiixin waxay markaa dee soo naqliyeen khaiib tadriiba ku sugan laba markuu xadiidka dhameeye dabadeedun inuu markaa khaiib ya yidhaaheen waa mawduucba qaadatan dee markaa cibaarad inuu yaham weyn ama labsiweynama ayaa ku sugnaanaya kol haddii ay dee cibaarad isku meelba ku wada qornayd kitaabku ictimaadsanayeyna uu markaas xagga horeba kusoo sheegay inuu mawaadi cilmiga isagu ictimaadsanaya xagga sharaxa kitaabkana uu kuma sugnaa inuu markaa hadalka belowgiisi intu qorto haddana dhammaadkiisii oo dee waxaa horeba burinaya hadalka intiisa horeba guud ahaan ka soo saaray waxaan macdalayna ma burinaya inuu kala tago may habbooneyn wey <clears throat> laakiin waa taas wuxuu soo naqliyayba imanka cibaaradan dambe ama kan inuu mawduuc yahay اktub <clears throat> sana allahi وتصriima maca الصalaaةi والrida tacظiima walaa takun ha noqon tarmuzuha ama tarmizuha labadaba dee haddii markaa yafcul yafculu baabkeed mid ishaaraya waa salaada inta badan oo salliga tanadigana waa kolkadh barhkooda aan ra' ku aragnay iyagoo dhigta ra'dna radiallahu canhu ay uga jeedaan macnaa mid ishaaraya aan noqon salliga rasuulka iyo salaamtiisaas aw tufridi awd bimacnaa wow weeye ficilkuna wuxuu ficilka hore majsuumku ku cadfanyo aw tufridaha walaa tufrid ha gooni yeelina oo horta ha markaad salliga rasuulka sheegaysa ama saad keliya sida bacdigood lagu arko ama salcanba cibaaro saasoo adigu markaa xuruuftii xaraf laga soo qaatay taa iyada hawla iman wax toosan maaha wax laaiqana maaha dee salliguna cibaado gaara weeye alfaada riwaayada xataa haddaanu ku sugnayna waa lala imanayaa shaqsigu ajrigaa iyo sabaabkaa badan buu ku mudanayaa shaksi xaraf dhigtay soob dhigtay ama salcamna rasuulka ilaahay kumuu salliyin amarkiina muu gudan bal dawaaf culimada ka midii ah waxay ku tegeen baa mar kastoo rasuulka ilaahay lasoo hadal qaado in lagu salliya inuu waajib yahay qowlkoodna waa qowl wajiha waa kii xadiidaha albakiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calay macnaha bakiilku waxa weeye ninka aniga agtayda markaa agtiisa laygu hadal qaadeen igu salliyin boob kulamaa dukir ayay bacd alculamaa ku tegeen in salliga rasuulku uu waajib noqonayo in lagu salligaagu ay waajib tahay haddaba dee haddii ishaarataa saquun salli maha asal ahaan wax markaa faa'iido shaksiga bal fi dunya oo filukhra ugu sugan cibaarada sida ama xarafka caynkanana ma jiro ee haddaba ha noqon mid isaga ishaaro caynkaasa ku qorayo ramsi ula imanaya ramsi waa xaraf ama xarfayn salcam oo kale ama saad mujarad oo kale weeye taasi iyadu waa midoo walaa takun tarmisi ama tarmusuhada weeye aw tufrida ay walaa tufrid gooni yeelin oo waxa weeyaan salliga iyo salaamtu sibaa laynoo wada amray waanay wada socdeen markaa israace ha kala reebin oo iminka markaa dee ama sala allahu calayhi keliya ha odhan ama calayhi asalaam oo keliya ha odhane labadooda iswada raaci aan kala gooni yeelin taasba weeye oo markaa mawdic kasta oo la jideeyey e e dee salliga rasuulka salaamtuna way jidaysan tahay salluu calayhi wasallimuu tasliima baa ilaahay yidhi atixiyaadkana waa tan dee salaamtuna way horeysaa atixiyaadkay ku sugantahay salliguna dabadibuu imanayaaba adigu markaa ha kala reebin ee israaci weeye xaggaa iyadoon la israacin waxay bacd alculamaa ku tegeen karaaha inay tahayba laakiin haddana majmuuca min alculamaa kutubtooda waxa dhacay ee kala reeb la kala reebo risaalada shaafici waa dhacay muqadimada saxiixa muslimadna waa dhacay aymo kaloo ku tacadudaynaan kutubtooda iyagoon wada socon waa lagu arkay xaafid ibnu xajarna wuxuu isagoo kuba tagaaba haddii dee shaksigu ay caadaba u noqoto had iyo goor kala reebaya waa ta karaahadu ku sugan tahay hadduu dee mararka qaarkoodna salliga la imanaya marna salaamta isagoo midna ka qaafil noqon ahayn israac la aantaani fii bacdi alawqaat aanay israacsanayn inaan dee lagu tirinayn markaa karaaha inay tahay haddaba walow dee kasiir min alkutub ay dhacday kala reebkaas ama ay dee mid ahaan khaasatan salliga ay kuma kaaftoomeen waa taa si uun laynoo wada amray oo labadoodiba wada mashruuc weeye hala israaciyo weeyaano aw tufrid markaa taas buu wada walaa takun oo noqon tarmisuhaa mid ishaaraya salligii markaa ama salaamtii oo xaraf keliya ama laba xarafba ku ishaaraya aw tufriday walaa tufridha gooni yeelin gaalka markaa kasradiisna ficilkuna waa majsuumuun dee waa imika rawi daraad ama waa dee wasanka daraaddeed walow khala laslu asalkubaha ka marhnaadabe oo waxa weeyaan adigii inagu dee inay kutubtan madbuucu baan haynaa waxaynoo asal oo goonihi ma jiro ee waa nusqooyinka aan kala kolba kala doordooranayno ee waxa weeye dee hore noo soo aragnay kollayna inoo soo socotoba ninkan sheekhiisa kitaabkiisii buu ka qoranayaa axaadiidta kitaabkiisana uu ku qortay marka sheekha kitaabki sheekhiisa kitaabkiisii dee isaguna uu ka warinayay maanta waa asalkiisuna waa faracba daba axaadiidtii markaad qorayso haddii kitaabkii sheekhaada yani halka marka rasuulka ilaahay digrigiisu yimaado salligu ku sugnayn oo caninnebiyi unbaaba ku sugan ama dee qaala rasuulu qaala nabiyu inama alacmaalu biniyate sala allahu calayhi wasalam kumaba sugnaa markaa suurada caynkaasa waxba arrintani riwaayo maaha oo waxaad adigu la imanayso camal fal aad ula imanayso marka ma noqonayso ee waxaan sheekaagii aad ka maqal oo bisagii ka sheegta arrintani maaha waa isha adag waxaa kala imanaysay noqonaysaaye asalku xataa hadduu ka maran yoonay asalkii ku sugnay adigu asalkii ha ku qaydmin maanta meelahaas meelaha kale dee asalkii baa lagu qaydmayo itibaac bay riwaayadu ahay laakiin tani riwaayo maahee waa waxaa lagu faray baad guudanaysaayee asalkii xataa hadduu ka maran yo adigu iska qor oo waxbay maka kitaabkii dee kitaabkayga waasalkaayan warinayo kuma qorna markaysan ku taqayudaya waxbaa oo dhan ma aha riwaayo ee waa waxaad adigu la imanayse ee asalku xataa aduu ka maran yahay iska qoran weeye walow khalal aslu khilaafa axmedi axmed ay khilaafkii xaalaad ku sugata mukhaalifan axmeda weeye xaalaad ku khilaafaysa axmed taas imaamkaas imaamka jaliilka axmed ayaa radia allahu canhu isagu dee waxaa kutubtiisana lagu arkay oo kale isagoo dikrigii rasuulka intuu yimi aan salligii dhigan marka waxaanay culimmada bacdigood ku xambaareen in sababtu ay ahayd uun taqayid uu ku qaydmayey riwaayo oo markii dee ama sheekhiisii haddaanu ka maqlin ay kuna adkaato bal inaa sheekhadiisii ciddii ka sarraysay ee sanadka ahayd ciddii ka sarraysay sanadkiisa ahayd inay dariiqooda ugu xidhiidho salli oo salaad iyo salli ay la wadayeen salaad adigu ay la iman jireen in dariiqooda ugu wada xidhiidhada ay ku adkaato ayuu ka tegi jiray yidhaaheen waxaanay soo naqliyeen inuu carab ahaan ama nudqi ahaan ula iman jiray oo afka waa kaga sallihi jiray waqtigaasi laakiin markay ku adkaato in sanadkii ugu xidhiidho dhammaanba sheekhadii ama dee sanadkiisa ku sugnaa salli ay la iman jireen calaqal sheekhiis iyo deetaas ayuu iska dayin jiray iyadoo ay dee khadiib iyo soo naqliyeen in la inuu nudqan ugu salihi jiray rasuulka salawaatu wasalaamu caleyh waqtiga caynkaasa haddaba waxa weeye adigu axmed saasay la iman jireen waxba adigoo isaga khilaafayaba ha ku qaymin buu leeyahay asalkii waayo arrintani riwaaye maaha waa waxaad adiga iminka xaggaa kala imanaysunbay arrintu noqonaysaa shaksigu hadduu dee caadaba ka dhig aanu isagoon u jeedinba salligan iyo salaadan iyo dihnigiisa aanay kuma soo dhicin caramarin ay noqoto taasi dee wuxuu inay kollay acmaashoo dhaminiya isagaba baahnayd walow dee camalkani camal iska soconayo mutamayisa haddana markaa kolley dee ictibaar dhawaaqiisaasama yeelanayo wixii qasada ayunbaa ictibaar yeelan lahaa marka saa qaladay tahay asalkii waxbaa ku gaaftoomine qor buu leeyahay asalkii ha kaa madhaadeen walow khalaa haba madhnaado alaslu asalkii ha ka madhnaado salligaa iyo salaamtaa hakaba kaba madhnaado khilaafa axmadi ay mukhaalifan axmeda weeye xaal aa tahay mid khilaafaya axmed ibnu xambal oo isaga aan dee saas la iman uma calayhi xatman ilmuqaabala biasliha w farci aslin qaabala وخyرhا maca شhykh yasmacu وqاl qوم mعa نفس أنفع mعa نفس أنفع halkan wuxuu nooga bilaabayaa bal muqaabaladii wixii ku tacalluqsanaa muqaabaladun dee kitaabkii inoogu horreeyey maanta ma hore ayaanu soo ogaanay waxay muqaabala tahay waxaa weeye markaas ay muqaabala tahay bal markaa muqaabalana waxay tahay un waa adigii marka axaadiistii maanta dee sheekha sheekhaa ka wariso aada qoratana haddaad xifdiyey same aada qorato axaadiistii ay kuu qoran tahay qorataan qoritaankaaga aada qortay unha ku kaaftoomi weeye waayo dee akhdaadaa iska badan inaad wax ka tagtaa suurtagala wax ziyaadiya inaad warisaa suurtagala alfaadaa qaarkoodna isbedelan baa suurtagalo aduuba imika haddaad wax qortood safxadaa keliya imika aada naqliso oo dhici karta si degdegana aada u naqliso oo dib ugu laabanta adiga gore waxaad arkaysaa akhda aad ku dhacday adigoo wax hortaada yaallay kaba naqlinayay dao kol hadday taa tahay kuma kaaftoomaysid qoridii aad qoratay oo keliya xataa afkiisa markaad ka qoraysidba kitaabkaa inaad ka qorinbeen ee dib markaa kitaabkii sheekhaaga ugu sax wixii aad qortay u eeg oo xadiid xadiid iyo sadar sadar ugu eeg si wixii naqsiyaadu markaad u ziyaadiso wixii ziyaadaha meesha uga saarto wixii khadaadu aad u u tasxiixiso dee waa tasxiixahaan ayaa loogu baahan yahay taas baa markaa waqaabaltulkitaaba markaa dee bilkitaabba hadday tahay waa asalka hore dee waa qubaalata wey wax muqaabilkiisi baan ka yeele macnuu waxa weeye wixii isaga ku sugnaa baan kan kalena ku qoray unbay noqonaysaa mucaaradona way ka cabiraan oo caaradulkitaaba bilkitaab yadna macnahaas weeyaan oo dee markaad kitaabkii wixii ku sugnaa kii kale u bandhigteed ku eegto sidii ay isu tadaabuqaan oo isu waafaqaan taas baa muqaabalayda waana wax laga maarmaana markaa markaa wuxuu yihi uma calayhi korkiisa waxaa ahaaday xatman waajibnimada almuqaabalatu muqaabalo qaabilin biasri waa faraciisan uu isagu qortay biasri asalkiisii uu qaabiliyo asalkuna waa kitaabkii sheikhiisa uu qaabiliyo aw farcin ama se faracuu qaabiliyo oo waxa weeyaan faracuu qaabiliyo ama farci aslin weeye asal farci uu qaabiliyo kaasoo qaabalahu uu qaabiliyey ninkii lahaa dee kitaabka uu ku saxay oo waxaa weeyaan markaa markaad qorato wasaa'iddu ay fara badnaato kolo dee kuwan aad ku saxaysaba kitaabkii sheekha un lagu saxay oo la qaabiliyo dee cid loo ictimaadsan karaa ay qaabilisay dhib male waa lagu kaaftoomi karaaye ama kitaabkii sheekha qaabili ama farac kitaabkaa sheekha la qaabiliye qaabili waa kan nuxuud farcu maaha un in laga qoray uun ee aw farci aslin inuu qaabiliyaa korkiisa almuqaabala biasli oo asalkiisi uu kasoo noqlinayay aw bifarci aslin ama asal faraci faracaasoo qaabalahu ninkii lahaa weeye saaxibkiisa uu qaabiliyey kitaabka sheekha ama furuucdiida iyagana lagu sii saxay uu ku saxday uu qaabiliyo taas baa korkiisaa wey markaa muqaabaladu waa muhimba man kataba walam yucaarid kaman dakala alkhalaa walam yastajib yaxya ibnu abi katiir kasoo naqlinayo ninka wax qoreen mucaaradona la imo waa muqaabaladani nin intuu kaliif galay aan isoo istinjoon buu la mid yahayba waqiila maa katabta walam tuqaabil istaxaqa an yurmaa fi lmadaabil baa taale sababku waa fi lmazaabil in la idhaaho zaab wabacnaani bixii aad qortay ee aanad qaabilin wuxuu mudanayaa in meelaha gudaafadaa la yskaga tuuro oo wax la ictimaadsan kara maaha wax wax ka laga soo qaadi kara maaho lama hubo inuu dee kitaabkan uu warinayo iyo waxan inuu dee waafaqsan yahayba taas lama hubo oo markaa an yurmaa fi lmazaabil bifarci aslinqaabala wey haddaba bal muqaabalada sidii ugu roonayd ama say u dhacaysana waa kan sheegayo wuxuu uhi wa ka uu khayr badan muqaabaladu maca sheekhii sheekhiisa tii ahaatay weeye oo muqaabalada waxaa u khayr badan sheekhiisa maci muqaabalada ahaatay id waqti yasmacu maqlaya daalibkuu sheekha ka maqlayo ama dee shaakiilka lagu dul aqriayo yasmacu calayhiba uu waxi dee isaga lagu dul aqriayo uu maqlayo wey oo wa qaala qowmun qowm waxay yidhaaheen maca nafsin almuqaabalatu muqaabaladii maca nafsi naf naceed ahaatay ee uu isagu labada kitaabba isku haysto labadoodiiba uu isu eegayo si aanay waasida iyo cidba ugu dhaxayn ayaa nafci badan oo ka nafci badanta kaloo taas baa mudan ayay yidhaaheen oo shadriga hore muxuu inoo sheegayaa muqaabala waxa ugu roon horta kitaabkii marka hore waad qoratayba markaa midaad qoranaysa maaha sheekhina kitaabkiisii waa haystaa majliskii samaacana waa la joogaa adiga nuskhadaadii baad haysataa sheekhna nuskhadiisii waa haystaa sheekhiibaaba aqriyaya ama adigiiba aqriyaya oo ku dhagaysanayaa ama axad kalea sheekhay ku dul aqriyayo sheekhina uu maqlayaa marka taas baa u roonoo iyadoo sheekhuna asalkiisii haysto adna faracaagii aada haysatid aada isuna markaa dee wada socotaan oo ama sheekho aqiraya ama adiga ama shaksi kale laakiin labadiinniba aad la socotaan oo eegaysaan marka caynkaas ayaa u roon muqaabalo taas baa la yidhi taasi waa shadriga hore shadriga labaad bacdigood ayaa waxay yidhaaheenba ba muqaabala maca nafsi ayaa nafci badan oo waxa weeyaan tan kale adiyo sheekhaaga kitaabkiisii cid baa idiin dhaxayso waa sidaaba idiin dhaxaysa markan adigu kitaabkii baad haysataa kitaabkii sheekhana waad haysataa markaad sadarkan eegto waxaad eegaysaa sheekha kitaabkiisiina wixii ku qoraama xadiidkan eegta xadiidka naftiisii baad eegaysaa kitaabkii sheekha marka cid idiin dhexaysaa ma jirto yaqiin baad taamana waad gaadhi kartaa marka caynkaasa taas baa sii nafci badan oo waxtar badanna ayay bacdigood yidhaaheenbo tan baa oo ujeedadu taas baa mudan mudano horeynaysa abufadl jaaruudi imaam la yidhaha iyabaa qowlkiisu taa markuu maca nafsin qabanayeyna aduu dee matigaas ayaa kelimada ka horeysa waxa dhacday aniga ina almaqaabata cibaaro saasa dee kolley waxay la tahay waxyaalahaasna idinkama qarsoomayaano waa laabtii unbaa dhacdo ina almuqaabalata weeye muqaabaladii maca nafsin ayaa anfacu nafci badan baa la yidhi waqiila waxaaba la yidhi haadaa kanoo muqaabala maca nafsihi iyaday noqoto waajibun ku waajibo weeye oo haddii shaksi kale uu kitaabkii gacanta ku haysta adoo mid ku haysato taasi faa'iide markaa ma dee mana noqonaysa mid laba aqbalaya ama soconayse waxaaba waajib ah isaga maca nafsihi inuu markaa muqaabaleeyo cid kale inuu meeshan u taqliito ma banaana laakiin waxay ku tiriyeen madhab matruuka inay tahay oo min madaahib ahlitashdiid ka mid ah ee qowlkaa hore ayaa awla-aba weeye oo hadduu dee sheekhiisii uu isagii ay kala haystaan uu sidaa ku muqaabalayana waa sax hadduu isagu labadiiba qaatana waa sax markaa waxaana bal ku sugan tan dambe labada kitaab markan ee kolna aad ka eegeysa kalna aad ku eegeysa togolay tusha tudbihniya shaksiga ku dhacaya labadii baad haysatay kolba kabaad mid kolba mid baad eegaysad isu eegeysaa kollay dhibi inay kaba timaadaa dhici karta saawine inuu kaba yimaado oo markaa shaksiga tashatud dihni ku yimaado dee dihnigiisiba qaybsamayo dee kolba markuu kan eegayo kan eegayo markaa suurada hore ayaaba ka roonba weya adii dee shaksi isagii aada deki oo markaa waxyaalahaasna aanay ku keenayn tashatud dihni oo markaa aanu ahayn shaqsigu wa qaala maca nafsi anfacu waqiila adawajim marka wuxuuhi wayuktafaa waa la kaaftoomayaa in hiqatun in qaabala hadduu qaabiliyo hiqatun kulla u kalsoon yahay qaabalahu dee kale waa shardiya oo dee qaabalo dambeda markaa fasiraysan baana faacilu asane qaabalahu filmuktafaa qowlka la raacee la doortay oo waxa weeyaan intana shadriganna wuxuu inoo sheegayaa shaksigu inuu dee isagu naftiisa uun waxaan markaa muqaabaladii kula yimaado ama labadii kitaabba wada haysto ama kiisa haystay inaanay waxba laazim ahaynin shaksi kaloo fiqiya hadduu kitaabkiisii qaado kitaabka usuushiisiina uu ku soxo shaqsigana laakiin shaqsi fiqo a yahay waa lagu kaaftoomayaayo waxba shardi maaha ninkii kitaabka lahaa inuu muqaabaladii la yimaado ee laakiin waa inuu fiqo noqdo ninka kaloo nin la ictimaadsan karo ee lagu kalsoonaan karo kol hadduu shaqsi lagu kalsoon yahay yahay oo uu muqaabaladii la yimaado shaksigu binafsihi yaanu waxanba ugu qumine yaana u kaaftoomaya qowlka la doortay almuqtafa almukhtaar aladi qaalahu ljumhuur oo shardi maaha muqaabalatu binafsihi ma aha waxa weeyaan aya waqtina maxaa qira'a noqotaa ma bacdigeedbe way ku filantay taasi oo lagu kaaftoomaya we wayuktafaa waa la kaaftoomaya in iqatun in qaabala hadduu qaabiliyo iqatun shaksi lagu kalsoon yahay qaabalahu u qaabiliyu ku saxa fi lmuqtafaa qowlka la doortay wey wa nadaru saamici maahu macahu yundabu waay fii nuskatin wabnu maciini yajibu markaa wuxuu uhi sheekhu wanadaru saamici kii maqlayay ee majliska joogay en isagoo kitaab lahayd eegitaankiisa macahu macalkatiibi kan isagoo kitaab kale qoranaya maciisa u eego markaa fii nuskatin nuska fiigeedu u eego nuskadan yundabu waa la suneeyey wabnu macaynin wa qaala wuxuu yihi ibnu macaynin imaamkii jaliilkaa ee yaxya ibnu macayn wuxuu yidhi yajibu waajib weeye matana waxa weeye dee imaka wasan imaka naqaanaba shaksigu hadduu darsigii soo xaadiro onu kitaabna wada waa kan shaksiga kale kitaabka wata la eegta haddii shaksigu iska fadhiisto isagoo doonaya xataa casharkan inuu ku taxmo onu kutubtan eegana kolley waxa weeye dee waxaan la leeyahay markuu shaksigu eegaye isagoo maqlaya uu ishana ku hayo samcigii iyo basarkii ayaa iskaalmaysanayo wixii dihnigiisiibuu ku sugnaanayaa amaa dhegaysi uu dhegaysanayo inu kitaabkii eegaynu hadhow haddana doono inuu soo raacdoo kale dee shaksi markaa fahmadiisa ay khaariqo tahay uun mooyaane oo dadkii dee markaa xifdigoodu aad iyo aad u sarreeyey uun mooyaane oo dee dad naadira mooye waxaa la arkaa wixii inuu asalahaanba waa kale iloobi karaa oo wixii uma sugnaanayaanba taasi waa wax iska caadiya oo macruufa oo araggan iyo maqalkani way iskaalmaysanayaan kitaabkii markaad wixii lalahaa adigoo maqlaya aada haddana kelimadiina aad arkayso la laqbaynaya ama la macnaynayay wixii hagaagba bay qalbigaaga ugu dhacaya ma fahmigaaga iyo daakiradaadii ama haddaad maqlaysono wixii aan laba socon oonad arkayn wixii waxa weeyaan dee qayb dhan oo markaa keenaysay ba waxaan inu hagaaga daakiradii ugu sugnaada ayaa kaa maqnaanaya oo kolle markaa naqsi weyn baa iska imanaya taas iyadu waa mid haddaba marka waxa weeyaan imaka halkan baydkana tu inoogu sheegayaa dee kollayna taasunbay la xidhiidhaabe shaksi hadduu majliskii joogo samaaca kitaabna aanu haysan nuskho aanu haysan dee nin kalena uu nuskadii haysto waxaa kol hadduu khaasatan weliba doonayay inuu kitaabkan maqlista isna oo uu istaag ku wariyo uu hadhow qorto uu doonayo shaksiga nuskada haysta ha la eegto oo yaanu dhegaysun ku kaaftoomine hala eegta weeye laakiin culimmadu waxay leeyihin taasi waa manduubun sunno un weeye way habboon tahay une ama mustaxab weeyaane haddii waxba waajib maaha oo dee waajibka halkan imika waajibka sharcigaa ah, tii lamaba wadee laakiin haddii la yidhaha waa waajib shaqsigu kol haddaanu arkayno ishu isu aanay dee qabanayn kolba waxaan la aqriayo hadhow ma naqlin karo weeye nuskadan kama naqlin karay noqonaysa oo riwaayadiisu tan kuma sugnaanayso laakiin marka la leeya waa manduub dee wuxuunbuu ka tegaya wixii habboonayde haddii uu u baahdo nuskadan intuu naqashu dib uu saxan karaa waana wariyey uu odhan karaayo riwaayo waa u leeyahay taas bay noqonaysaa daba markaa waxa weeye shaqsiga saamica ahaa ee aan isagu nusko wadan ka nusqada haysta ha la eegto waa marka culimada qowlkoodu taa weeye laakiin ibnu maciin ay ku tiriyeen halkana dee madhab markaa tashadud uu ku sugan yahay inuu yahay ayaa waxaabuu shardiyey dee inuu eegtaa inay laazim tahay oo waxaa la weydiiyey man lam yandur fi lkitaabi walmuxadiu yaqra' ninka aan kitaabka sheegay jawado muxadidku aa qirayo hal yajuusu an yuxadida bidalika beriga dambe inuu wariyo sheekh hataa ka wariyaa miyay u badnaanto markaa wuxu uhi amaa cindii falaa yajuus walakin caamatu shuyuuq hakadaa samaac sheekhada intooda badan samaacooduba waa saa oo waxaan ay warinayaan bay in badan sidaa ku wariyaanbe laakiin agtayda ma banaana adigu waxaanu ibnu salaax yidhaha min madaahib ahli tashdid wayo fi riwaaya saxiixuna lama waa inaan taa la shardiyay riwaayadna ama samaacina waa ansaxayaa xataa kitaabka xaalal qira ayaanu eeginbe sidee way habboon tahay bal xaggii fahmadii ayay u habboontay sadee macuudkaaba wa nadaru saamici macahu waa sida nusqada mala dee kuwa kalena minhu baa taale nadaru saamici kii isagu saamicaaye maqliye eegitaankiisa weega fii nuskhati leh macahu macal kaatibi kan kaatibkee nuskhada le maciisa uu eego fii nuskhati nusqo yundabu waa dee mubtada khabarkiisa halkan buu dhacaya jumladan waa dee manduub ama mustaxab culimadu taas bay iyagu jeclaysteen oo ay ku tiriyeen wax manduuba ama mustaxaba inay tahay wabnu macinin ficil iskaga qadaro faacilu noqdo wa qaala wuxuu yidhi ibnu macinin imaamkii ina maciin wuxuu yidhi yajibu waajiba weeye nadarkaasi waajib weeye in lam yuqaabil jaza an yaruuya in yansaa min in yansakh min aslin daabitun uma lyubin wey wuxuu idhi in lam yuqaabil haddii aanu muqaabalada aynu ka soo baxnay la iman jaaza waxaa bannaan an yarwiya inuu wariyo oo faraciisa aan muqaabalada lahayneen saxnaynba inuu wax ka wariyaa way bannaantay in yansafafu haddii uu qoro min asrin asal uu ka qoro daabidun shaksi la ictimaadsan karo wax dabdiya naqligiisna uu markaa saxiix yahay oo saqadkiisna uu yar yahayba malyubin ha caddeeyo suuradna khayalata waxyaalahaana de wax inagu qariyo maaho haddaan imika taqriib markaa nawaawi aan u laabano waxaan arkaynaa hadalladan imika meesha inoogu sugan oo nasri ahaa unbaawan arkaynaaba marka bal imika halkan baydkan inoogu sheegay isagoo ay markaa dee shuruudaha dhigtay magacaabayay na taasna waynu ku soo aragnay marka waxa weeye imika halkan waa tan layidhi muqaabaladu waa laazim laga maarmaanba weeye haddaba shaksigii haddii aan dee liamrin ma aanu muqaabaladii ula iman haleelaan ha noqoto wax galaba ha noqotay nusqadii waa qortay sheekha kitaabkiisii uu ka qortay laakiin muu muqaabalayn hadhow nusqada caynkaasa miyuu ka warin karaa wax nusqadan aan la ogeyn sheekha asalkiisii inay dee tadaab adigu mudaabiqa ay tahay macnaa waafaqsan oo dee xaraf xaraf iyo kelimo kelimo waafaqsan aan la hubin miyuu ka warin karaa isagoo sheekhiina wixii ka warinaya markaa wuxuui way banaantay laakiin shuruuda ayay dhigeen halkan horta waa in marka hore asal laga qoray oo asalkii sheekha waa in laga qoray adigoo asal laga qoray la ictimaadsan karo taasi iyadu waa mid shardiga labaadee markaa waxa weeye oo imanka ay qoreen ay markaa halkan sheegayaan naaqilkana adigu dee daabid waa inuu yahay ninka qorayna ujeedadu nin naqligiisu uu toosan yahay oo ama kitaabadiisu iyo naqligiisaasi saxiix yahay waxa uu markaa wax qoraya hadduu awqaada qaarkeed ka tagaa ama uu ridaana ay naadir naadirto yar tahay waa inuu ama shaksigii naqligiisu saqiimkaay wuxuu qoraba hadduu doono kala bar ka tegay waxyaale aan wuxuu markaa ku sugnaa wax ka duwanba markaa qorayey isaga naqligiisaasi aanu saliim ahayna iyada taa nuskhadiisa lama ictimaadsan karo shardiga saddexaadna waa inuu caddeeyo cinda riwaaya oo ilaa muqaabala may jirin oo macnaa maan sixin oo kitaabkii sheekha ama asalkiisii ama furuucdii la qaabiliyey maan qaabilin oo markaa horta waa in asal laga qoro amid ninka qorayaana waa in naqligiisu dee uu saxiix yahay oo saqadkiisa iyo waxa uu fidaana uu yar yahay oo daabit ah saxiixa naqli oo markaas ah waa inuu yahay ta labaadna weliba ta saddexaadna waa in la caddeeyo oo cidda riwaaya uu ilaa muqaabala ma jirto hebel axaadiistan waan warinay laakiin waxa weeye la mucaarib bilasliba sidii barqaaniga odhan jireen asalkii maan qaabilin axaadiidanoo kumaan saxin haddii saddexaa markaa la helo way bannaan tahay inuu markaa waxa weeyaan jira waanay jiraan aimo qaarkood jasmiyeyga oo gooyey xataa shuruuddanba haddii la helo inaanay bannaanayn riwaayo maanta wax lagu wariya cinda cadami muqaabala shuruuddan baa ku kulantay qaadiciyadiya baa ka mida kitaabkiisa ilmac <clears throat> in lam yuqaabil haddaba haddii aanu muqaabalayn jaaza waxa bannaan an yarwi inuu wariyo ayaa bannaan waa ka shuruudii saddexa ah, in yansak hadduu qoro min aslin horta asal waa inuu ka qoro daabid ma in yansak hadduu qoro min aslin oo daabidun laakiin dee nasi min alasli iyo daabidna laba shardi bay noqoneen daabidun shaksi markaa daabid ah wax dabdinayay dabdigiisu fiican yahay naqligiisu toosan yahay saqadkiisa iyo waxa uu ridaana uu yar yahay man yubin markaas welibana ha caddeeyo taas wey وkل da معtabr في الأصل وsاqd kharij lah bاlfصl وkul da kan imaka aan soo sheegnay muqaabaladiiyo wixii ku tacaluqaya weeye uma عalayha xatman muqaabala ka bilow muctabarun kula fiirinaya weeye fi lasl asalkiina laga soo naqlinayna waa la fiirinaya adigu dee kitaabkaagii waa taad waxaan kula timi kitaabkii sheekhaagana tan waa loo fiirinaya asalkii sheekaaga ee adaad wax ka soo naqlinaysa muctabar weeye maala dee sheekaagu sheekh kale wax ka warinayay maanta kitaabkiisu hadduu asal yahay dee shalay farac buu ahaa oo isaguba kitaab baa laga qoranayo farac buu ahaa kitaab kaluu farac u yahay haddaba waa inuu kitaabkaagii inay talabaadna sheekha keliya waxaad ka warinaysaa maahe sanadkan dee mutasalsilka ah ayaad wax ku warinaysaa de hebelna hebel buu ka wariyay aad leedaho isagina waa farac kii sheekhiisuna marka dambe farac buu noqonaya asal buu yeelanaya haddaba asalkiina waxaan waa loo fiirinayaayo kitaabkaaga sheekh kitaabka sheekhaaguna waa inuu kitaab muqaabalo markaa lagula yimi waa in yahay muqaabala lagula yimi ama kitaabkii sheekaagu haddii aanu dee muqaabalo lahayn ba isagiina mid la ictibaadsan kara maaha waxaan kan loo fiirinaya faracaa ayaa asalkii laga soo naqlinaya loo fiirinayaa oo matalan haddii aad sheekhaagii riwaayo u leedahay dee kaba leeday isna sheekhiisii riwaayadaas buu leeyahy waxaad aragtay kitaab sheekhaagiiba uu leeyahay oo markaa dee ama waxa weeyaan isna sheekhiisii uu ka soo warinayo haddii aanad ogeyn in muqaab kitaabkani kitaab dee musaxaxa oo mucaarado ama muqaabalo lagula yimi uu yahay ma ictimaadsan kartid weeye oo ma ictimaadsan kartide ka sheekhaagana waa in muuraha lagula yimaado waayo isaguba dee shalay faracun buu ahaa waxaan kaaga loo shardayay kiisina waa loo shardayayaan taawa wa kullu daakaa dhammaantii muctabarun kula la fiirinaya wey fil asalkiina waa la fiirinaya halkaa muqaabaladiibuu kaga baxay halkana wuxuu inoo gelayaa oo inooga bilaabayaa badan haddii dee inay had iyo goor way dhacdaa taasi oo markaad wax qoraysa adigiiba haddaan imika israa casharkan saakaad naqliyo meel ku qor oo dib ugu laabanta waxyaalaaad ka boodun baad arkiba marka ay wax ka dhacaan kitaabkii aada qoratay ama wixii aada qoranaysay ay wax ka dhacaan bal aad doonaysana in la haleeshiiyo taas oo laxaq bay ka cabiraan ilxaqna wa yidhahaan laxaqna wa yidhaahaan be waxaa la haleeshiinaya kitaabka kaba dhacay sida loo qorayey waxaa calaamo looga yeelaya umuurahaas ayuu inoo sheegaya oo halkan nooga bilaabaya markaa wuxuu idhi wasa radia allahu canhu waraximah llah wasaaqidan ay wakharij taa dambid ay bal halkana ficilkana u qadaro wakharij saaro saaqidan kii dhacay oo wixii dhacay ee kitaabkii ka dhacay kharij lahu kollay dee ama wasanka daraaddeed baa laamtan iyo waxyaala keenay ficilku siisu iska dee markaa uu qaadanaya mafcuulka isaga qaadanaya markaa laamtu zaa'ida weeye kharij lahu waxaad isaga kaa saar kii markaa saaqidka ahaa waxaad u saartaa bilfasli kala bixin macnaha waxa weeyaan un dee waa qorid khad aad qorto markaa faasilo oo halkii markaa ay wax ka dhaceen dee markaa kala saarayo mawdicii suquudka matalan waxa weeye dee inta aad ku qorayso siday noo soo socoteen aad qorayso markaa dee meeshii kala bixinayo labadii kelime maanta israacay in iskuma xigin ay dhexdooda wax ka dhaceen markaa fasir sidaasoo kala bixinaya markaa isaga u saarba wasaaqidan ey kharij saar saaqidan kii dhacay kharrijlow waxaad isagii u bixi weeye khadba u bixi bilfasli fasli u bixi macnaha dee waa khad faasilo ood qorto oo markaa kala fasilaya mawdicu suquudka halkii dee intuu gaadhsiisan yahay kala fasilaya maanta waxaan isku xigin dhab ahaanna isku xigin wey muncadifan xaal uu yahay mid laabmaya khadkaasi oo khadka aad saartay markaa muncadifan xaal yahay mid laabmayo oo xaggii aad waxaad ku qoraysay laxaqa uu laabmayo waqiila waxaaba la yidhi mawsuulan oo macnaa khad saar khadkaasoo mawsuulan macnaa la xidhiidhaya mawdaca taqri awala laxaq oo waxaan aad qoraysayd haleeshinaysaad ka tagtay markii hore halka awalkiisa gaadhsiisanba oo halkaa la xidhiidhaya wey ilaa yumna xagga midigna u saar bikayri darfi sadrin sadar darafkii wixii aan ahayn ama wadaalika kaasna kaaynu bikayri darfi sadrin markaa xagga midig loo saaraya wuxuu ahaaday sarafka ama sadarka daraftiisa wixii aan ahayn ee dhexda markaa sadarkaa wey waxtala waanu kor noqonaya marka kelayna dee waa ti aynoola horna usoo yar aragnay waxyaalahana dee way isaga yar tadbiiq bay baadeen kutubta intooda badan calaamaad ma dhigto maalina waraaqatin calaamaadka qaarkood iyo kuma qornay waxa markaa meesha ay tahay un dee kaley kol haddaan macnihii hore ma usoo fahamno kutubtii hore aan ugu soo fahamnay allahuma laqbada iyo haddii wax ziyaadihi jiraan in la ogaado weeye laqbadiina la fahmo dee nadmigan eh wixii khad baad horta halkii saqadkii aad ku qorayseen maalan sadarkan dee adiga ay wax ka dhexdiisa ka dhaceen imanka laba kelimaa isku xiga kolley oo markii horeyna waxa ay u dhexeeyeenba waxay u dhexeeyeenna waa adigan doonayeyna waad ka tagtay haamushka inaad ku qorato haddaba markaa maxaad samaynaysaa halkaa labadaa kelima dhexdooda horta khad yar xariijin yar aad marinaysaa xariijintii saray u baxaysaa ma gaadhaysa sadarkii ka hooseeye sarreeye sadarkaa ka sarreeye intaan la gaadhin ayaad caradeeda soo laabaysaa muncatifadna taas buu wadaa caradeedna waxaad u laabaysaa halkaad wax ku qortay waa dee siay ishaaro u noqoto halkii aad wax ku qortay ayay dee ujeedsanaysaa afkan yareed soo laabtay laaftay ujeedsanayaan marka taasna waa taroon oo lama jiidayo oo lama soo gaadhsiinayo ilaa halkay wax ku qornaayeenne waa khad yaroo munxani ayuunbaad samaynaysaa intuu sare u baxo marka intaan sadar kale hoostiisa markuu ku sugan yahay aad caaradiisii laabto ood jeediso kolba xaggii laxaqo uu ku qornaa intaa wey marka waxaana waqila mawsuulantanna wuxuu u ibnu khallaad eeyo ama ramhumrus imaamkaa la yidhaha iyo qowlkoodii ahaayeene ziyaadati idaax si meeshii ay u dhacdo jiid khadkii wad ilaa gaadhsii sadarkii ka dhex saarba sadaradii ka saaro halka aad wax ku qortay hamishka ahaa ama xawaashida gaadhsii oo awala la la xidhiidhsi khadka aad soo jiiday laakiin taa waxay ku tiriyeen ee taswiid iyo taskiim aan loo baahnayn kitaabkii oo la madoobeeyoon loo baahnaynba kitaabka haddii dee xariir jiraha dhaadheerun iyo khuduudda dhaadheer lagu wada xardhiiqo eeta lagu kaaftoomaya waa caaradaa yarood soo rogto oo markaa iyadna ujeeda xaggii la xaqa taasba weeye waqtiyadeennana hadday waxyaalaha sidacaad dee khadadka iyo imika lamaba isticmaalee raqamunbaa la isticmaalaa waaxid iyo tin iyo talaata oo markaasna marka raqamkii la dhigtunbaa xagga hoosena wixii la doonayey lagu qortaa imika waqti istilaaxan dee dambe jire waa waqtigoodiistii la isticmaali jiray khaasatan kutubta afartana la qoranayey oo markaa taasba weeye mawsuulana macnaheedu muncadifana waa afkuunbaa soo rogmayo lasoo godayaa xaggiina lagu ishaaraya mawsuulanna waxay tahay iyadoo khadkii la jiido oo la gaadhsiiya waa lala xaq taas iyada waa mid marka ilaa yumnana wuu yidhiye anaa waxaa jirta xagga midig haddaan dee daruuro aanay iman daruuradii waxaa ka mida ah iyadoo halkii dee waraaq aanay xagga midig waxbaba u banaanayn oo suduurtii iyo waraaqda darafteedii baaba isa saaran meel aad wax ku qortaa ma jirto dee markaa xaggii kaleed wax ku qoraysa ad u saaraysaaye markaa ay dee ay meel ku banaan tahay xagga midig u saar oo xagga bidix markaa laxaqa ha ku qorine xagga midig u saar ba weeye markaa wuxuu yihi haddaanay sadar daraftii ahayn sababta waxa weeyaan haddii dee iyadoy sadar bartankii aad xagga midig u saarto oo haddana ay <coughs> xagga bidix aad u saarto oo intii halkii aad ka saartay dabadeed kelimo kalema ay ka dhacdo ood u baahato haddana takhriij dambe aad u baahato dee haddaad dhinac usoo wada celisana labadoodii isku sadarba weeye labadii kelime meesha qoraa lama kala garan kara tay u kala taalo haddii aad xaggan kale u jeedisana waabay iska hor imanayaan taqaabul baa imanoo haddii afkoodu isgaadho habkiibaaba inoo soo baxaya darbi la odhan jiray ibdaalka ay ku samayn jireen taas baaba soo baxaya oo ibdaal baaba la moodaya ama darbiya inoo dambeeya ayaaba la moodaya oo markaa xagga midig u saar laakiin haddii saraf sadarka dhammaadkiisii ay tahay laga aamiyey wax dambe inay dhacaan marka dee xaggan ugu dhawey xagga bidix ayaad u saaraysaa intaa wey ama wax talaadan kolley waa dee markaa talaadna uu kor noqonayaa weeyaano macnuhu waxa weeye markaad qoraysa la xaqii haddii dee suduur uu yahay iyada caadi buu u qormaya hoos buu dhaadhacayaa taas iyadu dhib ma laha ee waa suduur wax ka yaroo sida sadar iyo wax kasii yarba markaa sare u qoro ujeedadu halkii ku toosnayd wixii kasii sarreeyey uun ha qoranto xataa haddaad doonto oo dee kelimaadkii intanine waa in yaroo koobane sadarsiisa kale kitaabka u aatee halkan dee way ka yaraanaysaaba e e laakiin suduur ay iska noqotoba adigu xagg hoosena dad ka bilowdaad sare u saaraysaa xataa ku kalifayna walow aqrintii dee ayar dhib noqonayso aqrinta dee hoos baa laga dul baa laga soo bilaabi jiro hoos baa loo aqrin jiray imakana hoos bay ka bilaabeen oo ha u baxa yidhaaheen waxaa taa ku xambaarina waxa weeyaan un dee haddii suduurtii ka dambaysay ay wax ka dhacaan oo dhinacii aada hoos u soo wado sadarkii ku xigeyna ay wax ka dhacaan isagii meel u banaanaananaysaa ma jirayso markaa oo wixii dambe la xaq ahaa haldhacay ayaanay meele u banaanayn ee markaa sare ayaa loo qorayaayo kitaabadii waa saacidan ilaa fawq ayay noqonaysaa ama iyada hadday suduurtay bay dhahaan xagga sarea laga soo bilaabaya hoos bay usoo dhaadhacaysaa tan waxa ku xambaarayna waxa weeyaanun waa haddii wax dambe ay soo baxaan si loogu helo meel u banaan loogu helo taa weeye wax talaana intaa weeyaan bal markaa laqbadii baan ku celinaya <clears throat> wasaaqidan ay wakarij saar saaqidan kharij waxaad u saartaa bilfasl fasl waxaa dee khadka faasilkii kala bixinaya halkii dee mawdicii suquudka weeye muncatifan xaaliyahay khadkaasi mid laabmaya oo xaggii laxaqa u laabmaya waqiila waxaaba la yidhi mawsuula weeye mid isagii la xidhiidhaya oo ilaa yumn la xidhiidhaya dee waa ilaa awali laxaq ilaa yumnaana khariijta ku tacalluqiyo ilaa yumna xagga midig u saar xagga midig khadkaa u saar bigayri darfi sadrin wadaanka kaasna wuxuu ahaadayba bigayri darfi sadrin sadr daraftii ama dhammaadkii daraftii wixii aan ahayn ee sadarka dhexdiisaa ama darafa sadri xagga bidix baad u saari wactala waan u kor noqonayaa kaasi oo macnaa kitaabada ilaa acla ayaa loo qorayaa ilaa asfal loo qori maayo wa bacdahu saxa ay wayuktabu waa la qorayaa bacdahu waa la xaqa dabadiina saxa ayaa la qori ama haddaad dee jumlada hoosiideeda aad saga isticmaasho wa bacdahu dabadiina waa la xaqaa maanta la qoray dabadiina saxa ayaa ahaaday oo kelimadaas saxa ayaa dabadii lagu qorayaa waqiila waxaa la yidhi zid siyaadi rajaca rajaca ziyaadi waqiila waxaa la yidhi karir celceli kelimatan kelima celceli laakiin muniicataa waa la diiday oo imanka dadna muxuu sheegayaa markii la xaqi waad dhammaysay waa caadi wataan soo ogaanay haddaba dee si loo ogaado waxaani wax la hubsaday inuu yahay markaad la xaqii dhammayso ayaad ku daba qoraysaa saxa kelimadaas oo dhan ama adqadkeedaba yaray si aan loo moodin ay kelimadu hadday dee iyagii la mid noqoto hadalkaa ay la wada socoto wada la xaqe ay wada tahaye macnaa waxani waa tasmiim iyo caddayn iyo wax la hubsaday inuu yaho waxaad qoraysaa markaa saxa ayaad ku daba qoraysaa taasi waa mid waana sida u roon iyada in wax kale lagu dara maaha laakiin waa kan aqwaal saddexaa ah, laba qawlo kale inoo soo naqliyo waxaa qawl ah saxa waxaa lagu siyaadinayaa rajaca oo faa'iidadeedu ay tahay hadalkii gudihii buu u laabmay markaa intii dee dushu way dhammaatay ee imika hadalkii wixii asalka kitaabka ku sugnaa ayuu dib ugu noqonayaayo halkii horaa laga wadaya rajaca ayaa saxadii la raacinaya waxaa kaloo iyadna qiil ah kelima la celcelinaya oo matalan haddii dee kelimadii inay meeshii laba kelimo dhexdood bay wax ka dhaceenba adigan waxay dhacay ku qoray kelimadii markaa ku xigtay addex ka dambaysay waxaan dhacee maanta ay kelimadan dusha ahaamishka ku qoran inay tan ay isku xigaan dhexda kitaabka iskuma xigine tan ay makaamishka ku qoran bay ta dambe isku xigaanbe tii ay isku xigeenee kitaabka asalkiisa aydee ka dambaysay halkan ku soo qor iyadana oo markaa kelimadaasaa laba goor qormayso haamishkiina way ku qorantay kitaabka dhexdiisana way ku qorantay si loo ogaado ibtisaal inuu jiro kelimadaa imaka laxaqa ugu dambaysa tan imaka labada goor la qoray ee halkan iyo halkan ku qoran inay la xidhiidhsantay si loo ogaado laakiin waxay leeyihin taa waa la diiday waa kan yidhi waayo waxa iska dhacda kolkol kalaamka wax mukarari asal ahaan inay yimaadaanba caadi laba goor soo noqday marka waxaaba loo qaadan karaa inay kelimadu marka horeba riwaayadii ay laba goor qornayd oo kelimo mukarara ahay taas baa ka iman karta haddaba markaa taa waa la diiday waxba ha qori weeye labada kelimada labada goor hawada qori kadib kelimatanna taas buu u wadaa marka muxuu yihi wa bacdahu dabadii waa laxaqa dabadii saxa saxa ayaa aadoo saxaa la qoraya waqiila waxaa la yidhi zid siyaadiyo saxada waxaad ku kordhisaaba rajaca oo maa markaa rajaco ku kordhiyo sax iyo rajaco qor waqiila waxaa la yidhi oo culimmada bacdigood ay markaa laga soo noqliyo ramurumsino doortay karir celceli kelimatan kelimada celceliyo kelimadii mutasilada bilaxaq ahay daakhil alkitaab si hadalku inuu xidhsan in loo ogaado dushana ku qor haamishkana ku qor laakiin munica waa la diiday qowlkan dambe waa xalilayo waa tadwiil muuhim ah hadalkii haddii wax mukarar yimaado limacnan saxiix u yimaadana waanay dhacdaabee loo qaadan kara kana inuu kaa lamidiyo mukarar iyo markaa lama qorayo wey bal taasi marka waxa weeyaan marka asal ay wax ka dhaco asalka uu dhaco ayaa takhriijkaa lala imanayay haddaba asal maanta ma dhicin laakiin waxaad u baahantayba wax markaa asalka ku suganaa inaad ama hadday kelimo qariib ahayd aada sharaxdo ama qalad jiro daraaddeed aad ku baraarujiso ama riwaaya hadday san ahayd riwaayo kale inay jirta aada ku baraarujiso marka waxba ma dhacsanee laakiin wax kale ayaa loo baahan yahoo umuuraha ku tacalluqsan seebaa iyada takhriijkii loogu saaraya innaga raqam unbaa imaka waqtigeennana la isticmaalaa ee laakiin waqtigoodii tii la ilabeyn jiray buu inoo sheegayaa wuxuu wakharijan saar saar ligayri aslin asal wixii aan ahayn min wasadi kelimada dhexdeeda ka saar taas weeye oo markaa balwaqiilaha inoo dambayseen waxaanu idhi iminka takriijkii asalka wax loo saarayey ee mawdicii saqadka khadka laga jeexayaa waxaana weeyaan laba kelimo dhexdood waa meel bannaan dee halkaa labada kelimad dhexdood baa khadki gelaya laakiin marka ay tay kelima aad doonaysa inaad sharaxdo ama qaladkeed aad ku baraarujiso ama ikhtilaafa riwaaya aad ku baraarujiso kelimadan dhexdeeda